bixisaan mima kii tuxibuuna aad jeceshihiin ilaa aad ka nafaqaysaan waxaad jeceshihiin ma gaari kartaan birigii wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta lala hadlayaa anfiquu nafaqeeya min ayibaati ma shay wanaagyaalkii nafaqeeya kasabtum aad kasbateen wixiise ugu wan wanaagsan waxaad kasbateenee hanti ah bixiya buu ilaah yidhi subxaanah wa tacaala oo macnuhu maxaa meesha ku baxaya waxa aanan wanaagsanaynee hantidaada ah ha bixinin macnuhu waa maxay wax wanaagsan baquur marka horeba waa inaad bixisaa wixii wanaagsanaa min ayibaati maa shay wanaagyaalkii bixiya kasabtum aad kasbateen wa mima kiina bixiya akhrajnaa lakum aan idinkaga soo saaray min alardi dhulkaan idinkaga soo saaray wixii beeraha ahaa baa loola jeeda iyana wax ka bixiya walaa tayamamu intaa haddii lagu dayn lahaa qofka inuu qiil yeeshaaba laga yaabi lahaa laakiin halkan dhegayso walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia wixii xumaa oo minhu xoolihiinna ka mid ahaa tunfiquuna idinkoo markaa nafaqaynaya xoolahaaga wixii liitay hadduu xoolo nool ahaana neefkii ugu liitay ama jiranaa hadduu lacag ahaan lahaydna wixii qadaadiic ah aadan markaa adiguba qaadan lahayn waxaasaan sadaqaysanaya hadhihin inagu waxa weye qofka jeebkiisuu baarayaa sunuud hadduu ka helo alxamdu lilah haddii kalena sadaqa maba jirtaba allana wuxuu leeyahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia waxa xun weeye oo minhu xoolihiinna ka mid ah ee liita tunfiquuna idinkoo nafaqaynayaan maxaa la sii raaciye walastum biakhidii adiguba ma aadan qaadan lahayn haddii aad qof wax weydiisato oo intuu jeebka gacanta geliyo sunuudda un kuu soo maroo ku siiyo ka war ruux bakhayrsana baad dhihi lahayd idan adiguna sidaa ha ku samaynin wa can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaal qisadan aad bay u cajaa'i badantahay dhegayso anas ibnu maalik radi allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa qaala wuxuu yidhi kaana abu alxata ninkii lo oran jiray abu alxa abu alxa wuxuu qabay anas ibnu maalik hooyadii oo ahayd ummu sulaym binti milxaan ummu sulaym binti milxaan ayuu qabay anas ibnu maalik hooyadii wey aabbihii maalig ahaa uu ka dhintay kadibna abu alxa guursaday caruur badan bayna u dhashay marka wuxuu yidhi kaana abu alxata wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu ardaah akar alansaari ansaar ninka ugu badan buu ka mid ahaa bilmadiinati magaalada madiine ah maalan xoolo oo min nakhlin beera ah ragga ugu tirada badan xagga beeraha magaalada madiine ayuu ka mid ahaa abu macnuhu waa maxa waa nin taajir ah wa kaana axaba amwaalihi beerihiisaa tirada badanna wuxuu ugu sii jeclaa beer la oran jiray bayraxaau bayraxaa beer la oran jiray buu ugu sii jeclaa beertaa sababta ugu sii jeclaa waxaa ka mid ahaa wa kaanat waxay ahayd mustaqbila almasjidi masaajidka nebigii kaba soo horjeedayba markaad masaajid ka soo baxdo iyadaad gelaysaa shaqadaadii iyo masaajidkaagii iyo nebigii iyo wixii oo dhanba isku meel bay ku yihiin wixii oo dhan buu isku haystay waxaa intaa u dheeraa waxay lahayd ceel aada u biyo macaan magaalada madiinaha ceelasheeda iyo biyaheeda ceelasha ugu biyaha macaan bay lahayd wa kaana rasuulu laahi sal allahu aleh ali wasalam intaa waxaa u dheeraa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama ay masaajidkiisiiba kasoo horjeedo ninkan saxaabiga ahna uu leeyahay wa kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa yadkhuluha mid gala beerta oo wayashrabu caba min maain biyu ka cabi jiray fiiha ayibun beertu ay lahaydoo aad u macaan aad u wanaagsan qaala anasu wuxuu yidhi beertu marka qiimahaasoo dhan bay lahayd waxaa la dhahaa waxaa ku yaalay beerta boqolaal qaarkood waxay yidhahdaan ilaa kun iyo shan boqol oo geed oo timir a ah baa ku taallay marka qiyaas geedaha timirta ahna waa in la kala fogeeyo dhul intee la eg bay ku fadhiday marka oo beertii oo dhan haddana wada bislaatay oo ceelka biyaha macaan ku dhex yaallo oo cumrigiisii uu ku bixiye weeyaan waa beeru aad u jeclaa faqaala anas wuxuu yidhi falama naزlat hadihi اlaaya saxaabadu siday ahaayeen fiiri qowm ikhtaarahum اllah caza wajal hum qowmun ikhtaarahum اllah caza wajal waa dad ilaahay uu doortay jala wacala aayad baa soo degaysa waa u kala ordayaan camalkeeda siday ugu camalfali lahaayeen aayad baa soo degatay ilaahay uu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaaluu ma gaari kartaan albira wanaagii wanaagga kaamil ahanshihiisa ma gaari karaysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka nafaqaysaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin ilaa aad ka bixisaan waxaad jeceshihiin maba gaari kartaanba jaaa abu alxata aayaddii markay soo degatay abcan waxay ku samaysay tafkiir inuu fakiro ilaahay baa wuxuu leeya maba gaari karaysid ilaa bixisid waxaad ugu jeceshaha hantidaada waxaana la yidhi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun shayga xune hantidaada aana ha bixinin macnuu waa maxay wixii ugu weynaa ugu qiimaha badnaa buu ilaahay naga doonayaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa soo degatay aayaddii in tuqridu allaha qardan xasana haddaad ilaahay amaahisaan amaah wanaagsan yudaacifhu lakum ilaahay waa idiin laalaabaya ilahay baa amaah u baahan abu alxa nebigu uu tegey calayh salaatu wasalaam jaءa abu طalxata waa yimid ilى rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi ya rasuul allah in allaha tacaala anzla calayk ilaahay adiga wuxuu kugu soo dejiyey lan tanaalu اlbira xata tunfiquu mima tuxibuun waina axaba maalii anigu xoolahayga waxaan ugu jeclahayna ilaya aniga xaggayga waxa weeyaan bayraxaau beertaa la yidhaahdo wainahaa maanta wixii ka dambeeya beertaasi sadaqatun lilaahi tacaalaa ilaahay bay sadaqa u tahay waan bixiyey arju waxaan rajaynaya oon ilaahay xaggiisa ka rajaynayaa biraha wanaaggeeda wa wadukhraha iyo kaydkeeda cind allahi baan ka rajaynayaa beertan waxaa xoolo iiga baxay iyo wakhti iyo hanti iyo xoog iyo wax walbaba ilahay agtiisaan dhigtay xoogaygii iyo wuxuu ahaan lahaaba wanaaggeeda iyo birigeediiba ilahay agtiisaan dhigtay subxaana wa tacaala fadacahaa rasuulku u dhiibay calayhi salaatu wasalaam maamulkeedii markaasuu wuxuu yidhi fadacha rasuulkii allow dhig fadachaa dhig ya rasuul allah xayu meel allaaliya meeshii araaka allaahu ilaahay uu ku tusiyo macnuu waa maxay tasarufkeeda xitaa anigu ma lihi khalaas adigaa ku wareeg rasuulkii allah sidaa doonto ee ilaahay ku waafajiya yeel faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa u jawaabo wuxuu yidhi bakhin dalika maalun raabix bakhin bakhin lafdigii kala odhanayay waa liibaan iyo liibaan weeyaan bakhintu daaka kaasi maalun raabix xoolo lagu guulaystay weeye waa maal hanti lagu liibaanay weeyaan daaka maalun raabix maal iyo xoolo lagu guulaystay weeyaan waqad samictu waan maqlay abu alxow nebigaa dhahaya waqad samictu waan maqlay abu alxow maa qulta waxaad tidhi wa innii araa aniguse ra'yigayga aan ku siiyo xoolahaasoo sadaqa ma aha wa innii araa anigu waxaan arkayaa an tajcalahaa inaad yeeshid beertan fi laqrabiina dadka qaraabada ah gogo qaybi faqaala abu alxata wuxuu yidhi afcalu ya rasuul allah rasuulka allo waan qaybinayaa waanan yeelayaa faqasamahaa waa qaybiyey beertii abu alxata abu alxa waa qaybiyey fii aqaaribihi dadkii qaraabada isaga u ahaa wa bani camihi ilma adeeradii cid allaaliyo ciddii ehliisi qaraabo u ahayd isaga siday u kala liiteen buu u kala siiyey muttafaqun calayh waxaa la mid abidexdaax ninkii la oran jiray in tuqrid اllaha qardan xasana markay soo degatay aayaddii ilaahay uu ku yiri haddaad ilaahay amaahinaysaan ammaah beer aad u weynan badan oo qiimo badan ayuu lahaa caruurtiisii iyo isaga iyo xaaskii iyo wuxoo dhanna beertayba dhex deganayeen markaasuu aayaddii markay soo degatay xaaskiisii muunan aadin laakiin nebiguu yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo odhanaya ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan waxaanaan arkayaa inuu ilaahay ammaahna weydiisanayo nacam baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka alla wuxuu yidhi beertayda qardi baan ilaahay u siiye ilahay baan ammaah u siiye oo macnuhu waa maxay ammaahda qofka waad siisay laakiin waad ka sugaysaa ilaahay baan ammaah u siiyey ilaahay maal inoogama baahnay jalla wacala laakiin macnuhu waa maxay thawaabkeedii iyo ajarkeedii ilahay baan ka sugayaa uu soo dhaqaaqay beerta bannaankeedii u yimid xitaa ma soo gelin gudaha banaanka koruu istaagay markaasuu u dhawaaqay yaa u madaxdaax heebay tidhi beertay naga soo dhex saar buu yidhi nooga soo qaad ah nooga soo saar ilaahay baan amaah u siiye way ku garab istaagtay radi allahu tacaala canha mowqifka inan waa saxaabiyad waxay tidhi bakhin bakhin iyaduna liibaan weeye liibaan weeye alla ilaah haddaad aakhiraba noogu hormarisay waa liibaan weeyaan qowluhu sal allahu alayh ali wasalam uu yidhi maalun raabix waruwiya waxaa la wariyey fi صaxiixi raabix ba keliya ah waxaa la yidhi waraabix bilbaai almuwaxadati ba keligeed ah iyo wabilyaai lmuhanaati iyadana laba dhibcood leh labadaba waa la akhriyaa raayix iyo raabix raabix haddii la yidhaahdana calayka nafaqa waxa weeyaan raayix haddii la yidhaahdo waa calayka nafaqa nafaqa baa wa bayruxa markii la yidhina xadiiqatu nakhlin weeyaan wa ruwiya waxaa la wariyaa bikasri lba bayraxa iyo biraxa labadaba waa la dhahaa wafatxahana waa la wariyaa bada la kordhigay iyo bi iyadoo la dhaho biraxa iyo bayraxa baabu wujuubu amrihi waahlah waawlaadihi almumayiziin wasaa'iri man fii raciyatihi biطaacati اllah wnahyihim can اlmukhaalafati wata'diibihim wamancihim can irtikaabi manhiyin canh baabu wujuub wuxuu u baab yahay inay waajib tahay mrihi y qofka lala hadlaya mrihi baa la yidhi waliyulamrigii weeyaan qofka umuurta tawalinayay inuu amro inay waajib tahay ahlihi ahalkiisa inuu amro wa awlaadihi caruurtiisana uu amro caruurtii almumayiziina iyagu wax kala garanayay wa saa'ira man qolo kalena inuu amro fii raciyatihi isaga ku hoos noolayd muxuu amrayaa weliy amriga biaacati اllaahi caza wajal ilaahay aacadiisuu amrayaa wa nahyihim wuxuu ka reebayaa can ilmukhaalafati inay khilaafaan ilaahay wa ta'diibihim wuxuu edbinayaa mancihim wuxuuna u diidayaa can irtikaabi in ay fuulaan oy la yimaadaan manhiyan canhu wax laga reebay qofka weliyu lamriga ah waa aabbihii waa ninkii isagaa mas-uul ah ilaahay isagu u dhiibay taladii xaaskan aad qabtay iyo caruurtaba mas-uul adiga ka ah sidaa darteeda waajib waxaa kugu ah inaad xaaskaaga iyo awlaaddaada inta caqliga leh aad farto iyo in allaaliyo inta gurigaaga ku noolba daacada ilaahi caza wajal ina ilaahay aeecan wa nahyihim can ilmukhaalafa in aad ka reebto can ilmukhaalafati inay ilaahay subxaanah wa tacaala khilaafaan amarkiisa wa ta'dii in la edbiyo wmancihim in loo diido can irtikaabi manhiyin canhu in ay la yimaadaan wax ilaahay ka reebay subxaana wa tacaala manhi canhu ah qaala allahu tacaala isagoo ilaahay ka warramayo nebigiisa la hadlaya jala wacalaa ayaa ilaahay wuxuu yidhi amarka nebiga la siinaya innagana waa noo dhacaya alle wuxuu yidhi wamur ahlaka nebi muxamedow ehelkaaga far bisalaati far wastabir haddaad fartana ku sabar calayha arintaa u dulqaado oo ku sabar maxaa yeelay xaaskii gurigii oo dhan bay ka shaqaynaysaa waxaa laga yaabaa inaad xusuusiso haddana mar labaad haddana mar saddexaad way dhici karaysaa awlaaddii kaba daranba waryaa ma tukatay kaalay tuko soo weysayso masaajidkaan isu raacno aan tukanno aan sidan wakhti bay kaa qaadanaysaa hadday xilli ay hurdaan tahayna ka kicinteedii wakhti bay kaa qaadanaysaa sidaa darteeda ilaahay wuxuu leeya wastabir calayha ku sabr dulqaad bay u baahanta wamur ahlaka ahalkaaga far baa la yidhi bisalaati salaada far wax kale oo fi lqur'aani alkariimi ahalkaaga inaad farta ilaahay uu noo sheegay ma jiro sida salaadda ila inoogu adkeeye xaaskii iyo caruurtii labadiiba waxaa la yidhi ha la faro ahl inin iyagaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay aayaddii dhinaca kale ilahay uu kaga hadlayay subxaanah wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum maxaa la yidhi wa ahlikum ahalka waayo waa xaaskii iyo caruurtii weeyaan naaran waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatu khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka ahal waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga ahalka ka waran haddii lagu yidhahdo xaaskii iyo caruurtii wey khaasatan haddii ahal la yidhaahdo waxaa loola jeedaa reerka xaaskaa la yidhaahdaa wamur ahlaka ahalkaaga far baa la yidhi bisalaati salaadii far wastabir calayha kuna sabaro ku dulqaado qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu ilaaliya anfusakum naftiinna iyo wa ahliikum reerihiinnaba naaran ka ilaaliya naar iska ilaaliya baa la yidhi marka ilaalintu maxay tahay ilaalinta la ilaalinayo waa in la xusuusiyo cilmigii la baro ilaahay taqwadiisii la baro waxaasoo idil baa loola jeedaa waxay naar ku mudan lahaayeen ay ku geli lahaayeen oo la baro si ay isaga ilaaliyaan waxay ilaahay ku raaligelin lahaayeenoo jannada ku geli lahaayeen oo la baro taasaa loola jeedaa taasaa loola jeedaa waxaa laga yaabaa inaynu awlaaddeenna iskuullada u kicinno xilli aad iyo aad aroor hore ah laakiin salaada aan loo kicin aabbiyi hooyo way ka dhacda arrintaa waa khalad wey salaadda waa in loo kiciyo isaga iskuulkiisa u kacaya marka haddaad ilaahay barto subxaanah wa tacaala adduunyadiisana uu yaqaana ka lumi maysa u cabsantaa laakiin haddaad adduunyada barto ilaahay waa u dhammaatiya isaga meelay isla gaaraanba isagiyo ilaahay cirirkooda waa yaraanayaa aad iyo aad buu u yaraanayaa wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala أhذ الxasن بن عlي بن abi طالب weye radي الlه taعalى canهuma tamrة abu hurera wuxuu yidhi أhذ الxasن xasn بn عlي بn abi طاalib oo nebiga awow ahaa oo gabadhiisa ay dhashay dhinacna adeer ugu ahaayo in adeerkii uu dhalay caliy bn abi طaalib ayaa wuxuu qaatay tamratan timir buu soo qaatay min tamri sadaqati ka mid ah timirtii sadaqada ahayd ee nebiga agtiisa taallay salawaatu اllah wasalaamu calayh fajacalahaa wuxuu yeelay fii fiihi ma kala garanayo afkiisuu yeelay wuu cunay macnihii nebigaa arkay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu afka geliyey faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi kokhin kokhin ama kakhin kakhin wax la yidhaahdaba irmi tuur bihaa timirtan tuur amaa calimta sow ma ogid annaa annagu aalu beyt haddaanu nahay laa na'kulu sadaqata sadaqada inaanan cunin wa fii riwaayatina waxay ahayd annaa laa taxilu lana annaga noo xalaal ma aha asadaqata sadaqada xalaal nooma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam wiilkii yaraa wixii uu samaynaya muunan oran waa ilmo yar waxba kala garan maaye wixii xaaraamta ka ahaa waa u diiday tuf buu ku yidhi markaasuu tacliimiyey si uu u ogaado tacliimtu wakhti ma laha ilmaha yar la weydiiyey cilmiga ka warama xaggee da'dee lagu bilaabi karaa min almahdi ila laxdi bay dhaheen ilmaha markuu dhabta hooyada ay ku hayseen naaska la siinayo tacliim buu u baahan yahay ilaa iyo qofka inta luxudka laga dhigayo ee laxdiga la dhigayana tacliimta waa u soconaysa macnaha intay nafta ka baxda wey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kuhin kuhin hmm. ama kuh kuh oo macnaheedu uu yahay uf uf oo kale weeyaan Mm, waad kelimad zajri ahoo diidmo ah oo la leeyahay maya ha samaynin mm. amaa calimta sowma ogid anaa laa nakul annaga inaanan cunin asadaqata wa fii riwaayatina waxayd anaa laa taxilu lana annaga xalaal nooma aha asadaqata qowluhu kukh u yidhi baiskaani lkhaai khada oo la godo wayuqaalu kasrihaa kikh kikh la yidhaahdo maca tanwiini kakhin kakhin wa hiya kalimatu zajrin waa kelimad diidmo ah lisabiyi ilmaha ilmaha marka wax loo diidaya la dhahaa can ilmustaqdaraati weliba waxa xunxun marka loo diidayo wa kaana alxasanu radi allahu tacaala canhu xilligaa xasanna wuxuu ahaa sabiyan ilma yar wa can abi xabsin waxaa laga wariyey cumar bna abi salamata abu salama wiilkiisii weeyaan umu salama dhashay waa carruurtii aynu ka soo hadlayno umu salama ay nebiga weydiinaysay carruurtayda abu salama uu iiga dhintay agoon weeyaan haddii aan nafaqeeyo ajar ma helayaa marna ka tegi maayo anaa dhala ileene nabiguu ku yiri haa marka nebiga waa tuu guursaday calayhi salaatu wasalaam umu salama markii dambe wiilkii oo yar cumar bni abi salama iyo gabadhii zaynabe ahayd ayaa guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo wareegay mas-uuliyaddii nebiga yaa tacliiminaya nebiga salawaatu wasalaamu calayh waxaa dhacday marka cumar bni abi salama iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in xeero raashin loogu isugu soo riday ilmo yar weeyaane xerada marba meesha niyadiisu ay tahay iyo meeshay ka qabato wax ka cunaa mar hoostiisuu ka cunaa mar dhinaci nebigu u gacan taagaa mar dhinacyo kaluu marka taasina wax wanaagsan maaha dhegayse marka isagiiyo nebiga isu dhegaysa salawaatu ullah wasalaamu caleyh wa can abi xafsin waxaa laga wariyey cumar bni abi salmata radibni cabdillaahi bni cabdilasad rabiiba rasuuli illaahi sala allahu alay waslm rasuulka alle kuu soo koriyey rabiib waxaa la dhahaa islaantu markay ilmo leedahay adiga aadan dhalin ilmaha adiga rabiib weeyaan waa tan ilaahay qur'aanka inoogu sheegay warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum kuwa mamnuuca ah weya haweenkii aad guursatay allatii dakhaltum bihinna aad guursatay aad la aqal gashay gabadha ay dhashay xaraam bay kaa tahay weliga taxriim abadiyana weyaan hmm. marka qaala wuxuu yidhi cumar baa waagu dambe markuu weynaaday buu ka sheekeynaya wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa hulaaman wiil yar baan ahaa fii xajri rasuuli اlaahi sal اllahu alيه guriga nebigan joogay oo hooyadii buu ilan qabay wa kaanad yaddi marka raashin laysugu ysugu keen soo daro gacantaydu tatiishu waa wareegaysay fi saxfati xeeraday ku wareegaysay marba dhinac baan gacantaydu ay aadaysay faqaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wslam rasuulka allah ay arkay oo markaasuu wuxuu ii yidhi yaa ghulaam wiil yahow dhagayso marka hore raashinba haddaad aragto cunno iyo cabid wuxuu ahaadaba bismi illaah sami illaah tacaala bismi illaahi dheh ilaahay magacow wa kul biyamiinik midigtaadana ku cun wa kul mimaa yaliik xeeradana dhinaca ku soo xiga ka cun waa wiilkii yaraa lama dhihin wuu yaryahay caqlina ma leh laakiin saddex amar baa la siiyey isaga aanan ku ekaanina ummadda oo dhan loo soo sheegay oo waa maxay haddaad wax cunaysood wax cabayso waxay ahaadaanba marka hore midigta horta isticmaal waa tallabaadee labaadee bismi illaahi dheh intaadan afka u dirin waa ta saddexaadee hadday raashin yahayna dhinacaga ka cunoo dhinac kale ha ka cunin nebigu calayhi salaatu wasalaam wiilkii yaraa buu edbinayaa waxaa laga yaabaa odaygii reerkaba inuusa wiilkan oo kale yahayba dhaqanka kuwa maanta jooga waxba aysan isdhaamin isagii ilmihii yaraa yaa ghulaam sami illaah wiil yahow ilaahay xus wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun bidixdii ma bannaano xaaraam weeyaan maxaa yeelay ina ashayطaana yaأkulu bishimaalihi wuu nebigu yidhi wayashrabu bishimaalih waya'hudu bishimaalihi wayucطi bishimaalih shaydaanku bidixduu wax ku cunaa ku cabaa bidixduu wax ku bixiyaa ku qaataa ma bannaana marka wa kul biyamiinika midigtaada ka cun wa kul mimaa yaliik xeradana inta ku xigta ka cun xerada markaa xerada dhinacaaga inaad ka cuntaa la doonayaa hmm. qaala markaa wiilkii yaraa sida loo edbiye fiiri marka tartiib iyo si qof weyn oo kale loola hadlay edab ma lihid maxaa samaynaysa aan lagu qaylinin qaala wuxuu yidhi famaa zaalat tilka sidaa nebiga ii baray maynan ka zuulin inay tahay icmatii raashin cunkayga edabta iyada ah ayaan wax u cuni jiray bacdu wixii intaa ka dambeeya maalintii ka soo bilow ilaa yowmina haada xadiidkan uu sheegayo cumar bn abi salama wuxuu leeyahay sidaas habqaabka inaan wax u cunayo oo cunitaankaygu nidaamka iyo sidaa uu yahay maba aynan ka zuulinba wa tatiishu uu yidhina taduru waa wareegaysa weeye fii nawaaxi hareeraha asaxfati xeerada gacantaydu waxay ahayd mid hareeraha xeerada wax lagu cunayo ku wareegta saxankaa wa can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can raciyatih dhammaantiin waxaad tihiin raaci kuwo wax la raaciyey wkulkum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi wixii la raaciyo waa la weydiin doonaa reerkan aabba ilaahay kaaga dhigay ilaahay waa ku weydiin doonaa maalinta qiyaama oo mas-uuliyadaadii weeyaan laakiin qof walba waa xor maya wax soconaya maha alimaamu raacin weeyaan wmas-uulun can raciyatihi waxa la raaciyana waa la weydiin doonaa madaxweynaha isaga ummaddaa hogaankeedii qabtay soo maha ilahay isagu kula xisaabtami doonaa jala wacala wاrajulu ninkii ragga ahaa raacin weeyaan fii ahlihi xaaskiisa iyo caruurtiisa wamas'uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi wاlmarأaةu haweenaydii la qabay raaciyatun weeyaan fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisaa la raaciye wamas'uulatunna waa la weydiin doonaa can raciyatiha waxaa la raaciye waa la weydiin doonaa wاlkhaadimu kii khaadimka ahaa raacin weeyaan fii maali sayidihi qofka sayidkiisa ah hantidiisii baa la raaciyey wmas-uulu can raciyatihi raciyadiisaa la raaciyana waa la weydiin doonaa lafdi kalena wuxuu odhanaya wاlwaladu raacin fii maali waalidih wmas-uulu can raciyatih ilmihiina aabbihii xoolihiisaa la raaciyey waana la weydiin doonaa wuxuu ilaahay raaciyey fakullukum raacin marka islaamka ka ugu yara ka ugu weyn kulligood waa mas-uul ilmihii yaraa in dhale xitaa waa mas-uul weeyaan dhammaantiin waxaad tihiin mas-uuliin weeyaan wmas-uulu can raciyatihi qof walba shaqadaa loo diray waa la weydiin doonaa ilaahayna muxuu yidhi waqifuuhum he inahum mas-uuluun ha la soo istaajiyo mid walba waxbaa la weydiin doonaa qof laga tegaya male maalinta qiyaama xataa kii la dilay ilmihii yaraa waa la weydiin doonaa waida almaw'uudatu su'ilat maxaa la weydiinayaa hmm? biyi danbin qutilat maxaa galabsatay oo lagu dilay waa la weydiin doonaa muttafaqu calayhi wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi cabdillahi bni camr bni alcaas weeyaan qaala wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhuma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi muruu wlaadakum muruu amar weeyaan ficli amar likulli waliy nebigu calayhi salaatu wasalaam amar uu siinayo mid walba oo weli ah aabbiyo hooyo waxay ahaadaan labadiiba amar baa la siinayaa oo la leeyahay amra awlaadakum caruurtiina bisalaati salaaddii amra wa hum iyaga oo abnaa'u sabci siniina toddoba sano iyagoo jira salaadii amra wadribuuhum ku garaaca calayha salaadii ku garaaca wa hum marka ay gaaraan abnaa'u cashirin toban sano toban sano markay gaaraanna ku garaaca maxaa yeelay toddoba sanaa salaadii la amray ilaa toban sano waa tukanayey wixii ka dambeeya waa la qabsaday inuu ka taga maaha toddobadaas sano ee lagu amray ilaa tobankaas sano ilmuhu weli ma qaangaarin soo maha toban sano wixii ka dambeeya xitaa mudduusan qaangaarin laakiin waxaa la yidhi toddoba sana ha lagu amro ilaa toban sano toban sano xukumkalu qaadan doona waa u tegi doonaa saddexdaa sano markaa inan toddoba iyo sideed iyo sagaal iyo toban afar weeye ama sideed iyo sagaal iyo toban waa saddex waxaa tiraahdidba lanna toddobada bilowgeeda haddii laga soo qaadana waa afar haddii dhammaadkeeda laga soo qaadana waa saddex soo sidaa maaha haddii marka aanu ka soo qaadnaba ti ugu dambaysay ba ka soo qaad toddobadii inuu xiray oo sideeddii bilaabaya waa sideed iyo sagaal iyo toban waa saddex sano sanadkii waa saddex boqol iyo lixdan maalmood markaad ku dhufato shan waa intee kun iyo sideed boqol maasha allah kun iyo sideed boqol saddex ku dhufo shan kun iyo afar boqol oo salaadood wey shan kun iyo afar boqol oo salaadood buu ilmaha tukaday sideed sano maalintuu bilaabay ilaa toban sano maalintuu xiray marka shantaa kun iyo afartaa boqol ee salaadood ilmo tukaday sunno kuma dareenno taraawiix kuma dareenno wax allaaliyo wixii aanan waajib ahayn oo dhan ku dari mayno taxiyatulmasjid kuma dareenno waxwaba ku darimayno waa shan kun iyo afar boqol oo salaadood wey shantaa kun iyo afartaa boqol ee salaadood qofka hadduu tukaday tababar waa qaba tababar wuxuu qaba aan caadi ahayn shantaa kun iyo afartaa boqol ee salaadood ilmuhu waa sabi salaad laguma laha ajar waxaa iskale waalidka haddii markaad ilmihii aadan tukaba dhihin ajar ma kaa khasaaray adiguna hawaa kaa khasaaray meesha waa ku khasaartay shan kun iyo afar boqol oo salaadood akaamka kuugu dhici lahaa waa kaa go-anta labo ilmaha ajar baa ugu jira isna waa loo qoriyaa xasanaadka ilmuhu intay yar yihiin wanaagga ay sameeyaan waa loo qoraa ilahi agtiis subxaana wa tacaala waxaa u daliila ah xadiidkii gabadhii ilmaha yar wadatay ee ku tiri rasuulkii allow ali xaj qaala nacam walakii ajri buu nebigu yidhi haa adiguna ajar baad leedahay ilmuhu wax allaalo wixii wanaagu ay sameeyaan waalidka waa looga qorayaa ajar buu leeyahay ilmihiina waa loo qorayaa ilahay agtii oo wuxuu la qaangaarayaa waddankan aynu joogno ilmuhu markay kuu dhashaan dowladdu warqad bay kuu soo diraysaa waa laisla yaqaanaa soo ma maxaa ka mid ahaa lacag baa la siiyaa waxaa kaloo lagu odhanayaa ilmahan lacag meel u dhig annagana lacag baan ugu dareenaa iskuulkiisa hadhow jaamacadda ha ku dhigto soo sidaa maha soo sidaa maha akhwaani haye hadhow markuu jaamacaddii gaaro muxuu haystaa ilmihi account buu leeyahay lacag ay ugu jirto aan sii raacina min baab alfaa'ida lacagtaa waa laga zakaynaya sanad walba maxaa yeeley labadii shardiba waa laga helay sanad inuu ka wareegay iyo inay gaartay nisaabkii waa laga zakaynaya ayib ilmihii wuxuu la qaangaaray jaamacaddii markuu bilaabayay isagoo hanti lahoo account leh soo ma tan adduunka aad baa nooga walwalnaa haddaynan dowlad ku dhihin xitaa adaaba u samaynaya waalidiinta waa u sameeyaan caruurtooda lacag bay meel u dhigayaan hadhow ilmahani si uu ugu intifaaco isaga oo tan aakhira maxaa wax ugu dhigi weyse tan adduunba waa garatee salaadan uu tukanayo soomkan uu soomayo sunnada ah acmaashan saalixa uu samaynayo akawnkiisay ugu dhacaysa biri iyo wanaag uu ilaahay xaggii u hormarsaday weeyaan jalla wacala hadduu toban sano gaaro marka wixii ka dambeeya garaacu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam garaacna waa taanu soo marnay oo ah waxaan dhaawac gaarsiinaynin weji laga garaaci maayo waxaan dhaawac gaarsiinaynin ayaa macnuhu waa maxay ha ogaado xilligii tababarku ku jiraa inta haddii loo soo dulqaatay wixii hadda ka dambeeya dulqaad ma jiro xilligana waa xilliga uu bartay wixii loogu xanaaqo inuusan dib dambe u samaynin wixii lagu garaaco inuusan dib dambe u samaynin aabbihii ama hooyadii wanaagsanayd marka ee aan caruurtaba garaaci jirin ficilkan ay caruurta maanta ku garaacday ee salaad la'aanta ah way dareemayaan inay tahay wax weyn sidaa darteeda marka wadribuuhum wahum abnaa cashra siniin toban sano markay gaaraanna ku garaaca wafariquu baynahum ku kala geeya xagga filmadaajici jiifkiina hurdadiina ha lagu kala geeyo toban sano markay gaaraan wixii ka dambeeya qof walba ilaahay subxaana wa tacaala dhankii uu abuuray ayuu aadayaa raggiina rag buu noqonayaa wixii xilligaa ka dambeeya wiilkii yaraa gabadhiina way hana qaaday wixii intaa ka dambeeya gashaanti weeyaan dumar ahaan waa in loo diyaariyo iyadana marka hadday isla jiifeen waa in qolkii lagu kala saaro qoladanna qol goonni a loo sameeyo qoladanna qol goonni a loo sameeyo adabta islaamka weeyaan subxaan allah wafariquuhu baynahum dhexdooda ku kala geeya fi lmadaajici hurdadiina xadiiثun xasan weye rawaahu abu daauud baa wariyey biisnaadin xasanin wa can hurayata waxaa laga wariyey sabrة abi hurayata sabrat bna macbadin اljuhani radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala اllah alيه wasalam wuxuu yidhi callimu الsabiya salaata ilmihii yaraa salaada bara lisabci siniina toddoba sano markuu gaaro maxaa yidhi xilliga wuu fahmayaa inta ragcadood iyo wixii oo dhan duhr inuu afar yahay oo casar afar yahay oo maqrib saddex yahay oo cisho afar yahay oo salaaddii subax laba tahay wadribuuhu calayha ku garaaca ibna cashara siniina hadduu yahayna dad ilmaha ku bilowda iyagoo yar inaad masaajidka u soo kaxayso oo salaadda ay ku tukadaan subax dib dambe markay weynaadaan oga tegi maayaan salaad waa ku adkaanaysaa rawaahu abu xadiiun xasanu wey rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala wuxuu yidhi xadiiun xasan wlafd abi daauud wuxuu ahaa muruu asabiya ilmihii yaraa fara bisalaati fara ida balaga hadduu gaaro sabca siniina toddoba sano hadduu gaaro inta kalena hadduunan gaarinna masaajidkii haddii la keeno oo dadkii iska dhex ordo oo salaadii dhib ma laha maxaa yeele wuxuu ku caqliyeysanaya salaaddii wey waxaa jirtay waagii nebiga calayh isalaatu wasalaam isagoo salaad tukanaya ayaa waxaa yimid xasan siduu u soo ordayay awowgiibuu dhalada ka fuulay in nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen intuu u fariisto ayuu wuxuu dhihi jiray dhabarkayga fuula ana jamalukuma anigu waxaan ahay awrkiinni markaas dhabarka intay ka fuulaanuu nebiga cayaarsiin jiray salawatu ullah wasalaamu aleyh hadduu nebiga sujuuday waa u fooraraa soo maa soo ordayo dhabarka ka fuulay marka nebiguna waa iska sii sugay maba si u sujuudsanaa u sujuudsanaa saxaabadii yaabe talow maxaa ku dhacay nebiga talow siday wax noqdeen qoloba waxbay iska dannisay qolo waxay moodayeen inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyoonayo qolo waxay yidhahdeen malaha wax kalaa dhacay hadhow ayaa ilmihii yaraa ka kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam kor buu usoo kacay salaadii buu dhammaystirtay markaasay nebigu calayhi salatu wasalaam wejigoodu ka gartay inay aad u yaaban yihiin markaasuu nebigu wuxuu yidhi ma waxaad moodeen inuu shay soo darriyey haa maya waxaasoo idil midna ma dhicin laakiin ina bni irtaxalanii fakarihtu an ucajila xataa yaqdiya xaajatah ina bni irtaxalanii wiilkaygan yar ee xasan ee aan dhalay irtaxalanii dhabarku iga fuulay fakarihtu an ucajila aniguna waxaan nacaya inaan dedejiyo isaga xataa yaqdiya xaajataha ilaa isagu uu ka dhammaysanaya weligiiba iska saaraada meesha markuu garan waaye wax usoo soo kaca yuu isaga iskii ooga kacay iskii markuu usoo kacay baa nebiga soo kacay salawaat ullahi wasalaamu caleyh macnaha meesha laga qaadanayo waa maxay in awlaaddii masaajidka ay ku koraan inay meesha ku koraan xasan ibni cali bn abi aalib siduu ugu dhex jiray bay noqotay ilaa uu ku dhintay wahaakada qisooyin badan baa jiro saxaabada ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin walafd abi daauud wuxuu odhanayay muru sabiya sabiga fara bisalaati fara idaa balaga hadduu gaaro sabca siniina toddoba sana hadduu gaaro wallahu subxaana wa tacala aclam Eh, eh, macnaha ilmahaas in la dilo dil aad u xun la dilo ma banaana nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ma dilin weligii xadiid anas bnu malik iyo caaisha radi allahu tacaala canhuma nebigu weligii wax ma dilin salawaatu wasalaamu caleyh waxa wanaagsan hadday dilba gaaraanba oo aad waa dilayaana dil aanan dhaawac gaarsiinaynin jirkooda oo laga yaabo in dabadii lagu dhuftay iyo wax la mid ah laakiin in la yidhaahdo waa la dilayaa ilmihii laftuu qaadaba la jebiyo maya ma banaana xaraam wey wallahu aclam mhm. Mhm. qofka guran maxaa lagu samaynayaa waa kul biyamiinika baa la yiri qofka bidixda ku cunaya ma banaana cunid iyo cabid waxay noqotaba ma banaana hadduu laakiin qoraalkii qofkuu bidixda wax ku qoro dhib ma lah inkastoy midigtu ka wanaagsan tahay laakiin haddana dhib ma leh wax nahyo aan ugu diidna ma hayno laakiin cuniddi iyo cabidii aabbihii waa inay ka reebaan hmm. qofkii haddaan laga reebin uu ku weynaado isagu uu ogaado waa inuu iska reebo isagu uu ogaado xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam